قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وكتابك نجي حلية طالب العلم waxaan ka bilaabeynaa maanta hadii ilaaha idmo aladab athalaathun soo sax maa sidee soddonaad baan ka bilaabaynaa adabka soddonaad oo min adabi اطaalibi fi xayaatihi alcilmiya daalib cilmiga noloshiisa sidou kutubtiisa iyo ula dhaqmayo iyo waxbarashada ayuu mualifu ka hadlayay aadaabtan hadda aan ku jirno iminka aan ka hadlayno mualifku wuxuu leeyaha raxmat ullaahi calayhi atafaquhu bitakriij lfuruuci cala lusuul atafaquhu bitakriij lfuruuci cala lusuul baabkan wuxuu baab yaha looga hadlayaa atafaquhu yani barashada iyo fahamka la barto la fahmo bitakriij اlfuruuci masaa-isha furuucda ah soo saaritaankeeda lagala soo baxo cala اlusuuli asalyaalka lagala soo baxo ama si kale haddaan udhigno arday qofku waxa weeyaan daalibulcilmiga bislaaday waa midka garanaya asraarta shareecada iyo cilasheeda dawaabideeda markaa awood u yeesho inuu usuusha daliilka kitaabka iyo sunnada qiyaaska ijmaaca cilasha inuu ku dhisi karo masaa-il cusub inuu ku dhisi karo oo inta taasiiliyo asalka dhiso asalkaasi uu awoodi karayo furuuc badan inuu u celiyo waxaa qofka bislaada oo usuusha yaqaana wuxuu awoodi karayaa masaa-il cusub oo aan imaanin inuu celiyo oo asala u celiyo yaanu asalka agtiisa sugan yacni maalan wuxuu og yahay shareecadu waxay xarintay daruuriyaadka shanta waxay taabanaya qofka diintiisa iyo maskaxdiisa iyo maarata naftiisa iyo nasabkiisa dhaladkiisa iyo xoolihiisa wax waxu dhibaya oo khatar ku ah inay shareecadu ay xarimtay buu ogya masala cusub aa u timid masala cusub waxa weeyaan khatar bay diinta ku tahay bikulli basaada wuu garan karayaa meeshuu celi lahaa asalkeeda maarta nusuusii ku saabsaneyd ximaayatu diin waalcaqiida dhammaanteed buu asal ku raacsinaya wax cusubaa yimid sigaarkoo kale wakti dhexuu yimid caalamu islaami ay inoo keentay sigaar cabays ama tubaaka cunaya maxaa laga yaabaa marka ragga usuusha islaamka aada u yaqaana inay awood bay toos u lahaayeen inay sheegaan sigaarku waa khabiif waxarabnaa calayhim alkhabaaif khatar wuxuu ku yahay caafimaadka waxa lagu caafimaadka khatar ku ah waa xaaraan wuxuu khatar ku yahay xoolaha tabdiirka waxa lagu xoolaha khatar ku ah waa xaaraan waxa weyaan waxala wixi urayo qurmoon waxa weyaan marka waxay yaqaaneen meesha si ugu celi lahaye asalka ma garanaysaa okay masaal cusub a imaanaysa waxaa la yihi caana bangiyada la sameeyo hmm. dumarka inta caana laga liso bangi la dhigo caruurtii timaadba hala cabsiyaad maarta waxaa dhici kara kuwaan caana laha haysan sosama hooyadu caana lahayn baa dhici karaysa waa bunuugta caanaha dumarka lagu kaydiyo masaale cusub weyaan laakiin qofka faqiiha ahe asalka u celi lahay ba horaba ku garanaya wuxuu leeyahy haddaan ilmacaana aysan hooyadood ahayn ay cabaan maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inay dumarku caanahooda cabayn hooyadood noqdaan hadday hooyad noq hooyadna lama yaqaan midaan laga solas waa laga solas waxaabaa laga yaabaa miduu caanaheeda cabay inuu gabadha dhashay berri guursato ah, maxaa noqonayaa nasabka iyo isku dhaca waa garanaysaa marka way yaqaanaan marka meeshay maslada marsiinayaan say asalka ugu celin lahaayeen ee furuucda timaada say asalba ay kugu celin lahaayeen ama ha noqoto xagga xaaraamta ama ha noqoto magarasa xagga banaanaanshaha ama ha noqoto dhinac dhinacalba masail walba waxay yaqaanaan soo marka waxyaalaha lagu tadriibiyo daalibcilmi waxaa kamid ah inta cilmiga baranayo fiqa baranayo in la baro habkii masaaisha cusubi loogu celin lahay usuusheedii dib loogu celin lahay awoodi karayo inuu masaail ku timaada matematikan uu fahmi karayo xaggee baan maarata aan u celinaya hadduu madhab mucayana gaara maalan u yaqaano wuxuu yaqaanaa madhabkaasi qaacidooyinka ay wax ku dhisaan buu garanaya markaasuu masaaishii timaada uu leeyahay masaaisha waqtigii ma jirinin laakiin masaladana waxay la xugun tahay hebel maxaa yeeley cilladay ka sidaas ma garanaysaa waa gaara markaa meesha aarkiibu marka u celinaya waxa weli la rabo in lagu e, tarbiyeeyo aalib cilmiga waa alfiqhu bitakriij اlfuruuci cala اlusul inuu awood u yeelan karayo atafaquh tafaquh tafaculka wuxuu kutusinayo atakaluf marka hore waxa wey waa ku dhibtoonaysaa waxay kaga baahan tahay in lagu tadriib iyo laylin lagu geliyo waxay u baahan tahay tafkiir bay kaaga baahan tahay waxay kaga badanta usuusha aqoonteeda usuul kitaabka iyo sunada iyo magaranaysaa nusuusta iyo qawaacidda iyo dawaabidda aqoontooda laakiin kabacdi waxaynu kugu noqonaysaa fura furmay kugu noqonaysaa waxaad u yeelanaysaa er furanheyd baad u yeelanaysaa aqoon baad u yeelanaysaa marka dambe markaasa waxaa kuu sahlalaanaya masaa-isha maaragtay inaad tacliilkeeda ciladeeda inaad heshida iskula xirtid masalada cusub iyo masladii hore iyo qasim mushtarak maxay wax ka dhexeeya masladan iyo masladii hore daliilka ka dhexeeya markaasaad awood u yeelanaysa inaad furuucda iyo masaajisha cusub iyo masaajisha faraca inaad asalkeed dib ugu dhista kalaad waa lagu tadriibiya tadriibka baanta waa baabka wax uga hadlayo oo kutubta had jeer waxaa loo xulaa tulaabta bislaada ama doonaya inay bislaadaan kutubta oo markay sheegaan masalada fiqiga ah tacliiliya kutuba lagula taliyo arrimuhu inay ka faa'idaystaan kitaabka xukunka mujaradkaa sheegahay wax weyn ku faaiden maayo maslada haddaan ku ihahdo waa xalaal waa xaaraan khalaas maslada waa karaahiyan ku khalaas laakiin kuu sheegi maayo limaada kuu caleyn maayo marka waxaa jira culimada qaarkood fuqahada ah caan waxay ku yihiin masalada sheegaan ciladeeda ku raacinaya kooxdaas waa kooxda doonaya ku tarbiyanaya weyaan ciladeeda ku raacinaya saa darteed waxaa lagu dadaalaa kutubta ma garanaysa kutubta la yihahdo hadda ibnu cabdilbar oo kale kutubtiis waxay ku soocan tahay tacliil inuu maslada u cileeyo eh, ibn qudaama oo kale imaam nawowi badana kutubtiisa mudawaraadka ah kama reebo tacliilka cilada inuu maarta inuu daba dhigo eh, waxaa kamid ah kutubta arda loogu naseexeeyo oo kale kutubta ibnqayim oo kale kutubta shaykhulislaam oo kale xaafid ibn xajar alcasqalaani oo kale ibn rajab alxambali oo kale iyo magala raggaas culimada noocaasi waa culimada had iyo jeer masaaisha markay sheegaan waxay dabageliyaan tacliilkeeda markaa lagu cileeyo maslada daliilkeeda la sheego haddana ciladeeda lagu sheego waxay ku sahlaysaa maarata inaad fahamtid wadada ay wax ku dhisayaan iyo qawaacidda wax lagu dhiso magaranaysa marka culamada qaar baa caanku ah lagula taliya ardada kutubtooda inay si gaar inay maarata u raacaan mualifku wuxuu leeya raxmat ullaahi calayhi min waraai lfiqhi fiqiga gadaashiisa waxa ahaaday qofku wuxuu fiqi baranayo min waraa fahm maslada fiqi weeyaan waad baranaysaa waxaa ka dambeeya oo hadafku u yahay meesha usocota moolkooda u yahay waa atafaquh waa fahamka ayaa usocota faham aad doonaysid inaad garatid maarata ka asal gaartid marka fiqigu waa fahamka fahamku dadka dhanba waxa dhicika ka dhexeeyaa asalka shayga waad fahmaysa nina wuxuu leeyahay tafaquh waxa weya waa dabaalanaya waa dhexgelayaa markaasuu wuxuu awoodi karayaa si fiican u fahmo si fiican u dhuuxo Eh, falowlaa nafara min kuli firqati minhum daaifatu liyatafaqahuu fi diin ba ilah yii tafaqh baa laga rabaa liyafqahuu fi diin lama oran waxaa la yihi liyatafaqahu tafaculku waxa weeyaan atakaluf ayaa ku jira maarta qofku inuu isku diriyo ku darbiyoobo ayaa laga doon marka fiq marka lagu barayo lagu siinayo waxa weya waan rabaa inaan malaka fiqiya inaad yeelatid oo tafaquha awood fiqiyad u yeelatid tafaqu baa ka daran wa muctamirihu midka muctamiluhu ay muctamil atafaqu aw alfiqhi fiqiga qofka dhaqan gelinaya ee samaynaya oo gaaraya huwa asagu aladi kan weeyaan yucalliqu laxkaama axkaamta sharciga ah ku xiri karaya bimadaarikiha ay bimaqaasidiha ujeedooyinkooda ma garan karaya masalada ciladeeda tacliilkeeda qofka garan karaya weyaan qofka faqiiga runta maaha masaladan jideeyey wamaa hiya cilatu tashriiciha wamaa hiya maqaasiduha ujeedadooda waa maxay marka waa hadda saan sheegaynay masalada in lagu xiro ciladeeda leanna ciladaasi waa cilada qiyaaskii iyo fahamkii iyo masaaisha kale iyada isku dhex xiri karaya masale horeysay iyo masale dambe waxaa isku xiri karaya waa cila aljaamica baynahuma waa cilo ka dhexaysa waana madaaligta laga leeya fiqi laga leeya isku dhex xiri karaya marka qofka faqiiha mutafaqiha runtaa waa midka garan karaya maqaasid shariica madaalikiha sharciya wa muctamiluhu muctamiluhu ay aladi yucamilu aw yudabiq min alcamal baa laga keenay waa qofka ka shaqaysiinaya yani qofka dhaqan gelin karaya fiqigiis fiq nool fiq maa garanaysaa ragga qaarkood fiqi waa xifdinsan yihiin waa ami waa ximaarulfiqi bay ubixiyaan sida sheekhiisu sheego unbuu dhegeysanaya laakin hadday masle lamida u timaado ugama qiyaas qaadan karo maslada haddaad xataa foomka ka bedisho ee iyadoo laftigeeda weyaan qaab kale ugu keento ma fahmi karayo hadduusan qofku mutafaqihan marka aan lagu tarbiyayn istiqlaaliya iyo tafakurka lagu tarbiyayn marka kaas waxa weyaan kaas waxaa la yihahdaa kamahali lximaari yaxmilu asfaaran weya ah, wixii waa iska sidaa maaha lakin ma fahmi karayo laakiin qofka oo fiqiga u bisil oo la tarbiyeeyey oo istikraajka cilalka iyo nusuusta iyo istidlaalkooda wujuh istidlaal wujuh tarjiix usuusha la baray waxawy wuxuu garan karaa masaaisha in lagu xiro maaratay maqaasideeda madaarigteeda sharciga in lagu xiro ay ka midaysayi waxaan lii waa muctamilun yani kan camal gelin karaya dhaqan gelin karaya oo gaaraya huwa aladii kan weeyaan yucalliqu ku xiraya alaxkaama axkaamta sharciga wuxuu ku xiri karayaa bimadaarikiha sharciya maqaasideeda sharciga ah ayuu ku xiri karaya uu leeyahay masaladani waxaa loo jideeyey xifdan yani waxa weeyaan ldiin wa hadihi shuricat xifda lnasr wanasl wa hadihi shuricat xifda lilamwaal xoolaha in la ilaaliyo daraadeed ah, ayaa loo jideeyay wahal majara markaasuu kugeliy magaranaysaa ehm, murtadka waxaa loo dilayaa xifda liddiin ah, tuuga gacanta waxaa looga jarayaa xifda lilmaal maal lgayr zinada loo jidaysaan xifdan linasab ah, sharafta in la ilaaliyo marka masaaisha waa weyaan waa ujeedaa saas waa ukaxaynaya ciladeeda maarata ayuu mid walbaba ku xiraya axkaamta sharciga wixii baabka soo gala ma meesha raacsanaya waa ka tusaale on way laba badan yihin wa fi a wa fi xadiidi ibni mascuud xadiiska waxaa ku sugan cabdullahi ibn mascuud oo wariyey radia allahu tacaala canhu xadiisku wuxuu le wa xadiis saxiixa bal huwa mutawaatir malifkooska yiri xadiiska ibn mascuud radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh waali wasalam ilaa rasuulkiisu qaala wuxuu yihi nadara allahu mra'an qof wejigiisa allaha efiyo samica maqlay maqaalatii oraahdayda iyo hadalka aan ihi qof maqlay oo fa xafidahaa xifdiyey oo wacaha weeleeyey oo fa addaahaa gutay oo gudbiyey kamaa samicaa soo u maqlay qofkaa nabiga uduceeyey alayhi salaatu wasalaam wejigiisa qiyaama alla inuu ifiyo ilahu naga midhig wana wejigooda ifiso ducada nabiga waa mustajaabo weyaan waa u duceeyey salaatu wasalaam dadka ducaada alu khayrka o khayrka intaa xifdiyaan sidiis u gudbinaya nadar allah eh, ilaahay ha ifiyo wejiga imraan qof samica maqlay maqaalatii orahdeyda asamaac min annabiy sala allahu alayh wasalam bisanadin saxiix nabiga laga maqlo horta waa mid weya marka muxuu ku dara waa maqlay fa xafidaha waxdi taasuna waxa weyaan waa ibaatkii waa sugay xukunka waa usugany asalkii fa xafidaha wa wacaaha waa weeleeye waa maxay fahimaha calaa wajhiha saxiix asamaacu ah, falxifdu falfahmu ay isku darta ma garanaysaa taas qofka isku dartay nabigu waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam oo faaddaaha haddana markaas kabacdi sii gudbiyey kamaa samicaaso u maqlay markaasuu nabigu yihi alayhi salatu salaam fa ruba xaamili fiqhin fiqhi iyo faham mid xambaarsan badan ah laysa aan ahayn bifaqiihin mid fahmay aan ahayn huwa xaafid waa saamic laakinahu laysa bifaahimin laysa bifaqiih waa xifdisan yahay waa maaratay waa sidaa laakiin maaratay ma ma fahminba ujeedooyinkiis nina waxaa dhici karaya inuu xoogaa yar uusan wax bar uqoon laakiin waxa yarka u yaqaan ayuu maali karaa labaatan boqolaal buu maaratay kala bixi karaa faaido boqolaal faaido ayuu kala bixi karaa nina waxaa laga yaabaa inuu xadiiska yaqaano laakiin faa-iidooyinkiisuba aysan u baxsanayn saan hore usoo tilmaamay imaam shaafici ramat ullaahi marka laga fiiriyo xifdiga xadiidka casrigiisii dadka joogay dad badan baa uga fiicnaa fal badan jira muxadisiin ah. laakiin muxuu faal u ah? muxuu ga doonaa min xayu alidraak walistinbaad ayuu ga doonaa ma garanaysa daraaddeed axmed ibnu xambal oo intuu usoo fariistay raggii waaweyn cali ibni madini raggu ka waran jiray axaadiisuu kasoo tegay imaam shaafici xalqadiisa yimid oo wiil yar ah. markaasa wuri oo maxaad raggii muxadisiinta o axaadiista waranayo badnaad aad uga timid marka markaasuu yii kuwaana xadiiska ay wadanaya asaanida ay soo kaxeeyaan waxawy waa la heli karaya laakiin kan caqligiisa qofkau dhaaf ah, waxawaa lama heli doono maarta macneedu waa maxay xadiisku wuxuu leeyaha riwaaya iyo diraaya ayuu leeyahy maarta inaad xadiiska soo kaxaydo aada xifdisan tahay waxaa ka xoog badan inta soo kaxaysa xadiiskii haddana fahamkiisa ah, markaasuu nabigu saabu tilmaama waa dhici karaya nin xadiis xifdisan laakin laysa bifaqiih aaduma dhexgeli karay waana kuka lagu galduma waa ilaahay fahm oo bixiyo subxaana watacala dadka qaarkood oo siiyo istinbaadka iyo ceesha iyo fahamka xadiista iyo dabaalashadiisa iyo istidlaalkiisu iyo wejhu istidlaalkiisu waa waxyaala lagu kala disan yahay maskaxda insaanka ilahay siiyo qof walba ufuro futuuxaad gaara ah ilahay ufuro subxana watacaala meelaadan malaynayn buu kala soo baxaya intaasoo maarta masaail ayuu kasoo saaraya inkastoo ay leedahay wasaail ay jiraan haddana culum caawisa ay jirto dhowr badan ayaa jiraan faruba xaamili fiqhin fiqhi mid xambaarsan badana laysa bifaqiih faqiih aan ahayn wa ruba xaamili fiqhin fiq mid qaada oo xambaaro badana ilaa man buu u qaadayaa huwa asaguba afqahu minhu isaga ka fahmitaan badan ka fiqi badan waxaa laga yaabaa qofkii xadiiska nabiga ka maqlay calayhi salatu salaam qofkan ka maqlay intuu u sheego qofkan ka maqlin nabiga inuuba kalasib istimbaadaadka iyo waxyaalo kala baxo kasii maarta ilahay baa bixiya maarfahamka subxaana wa tacaala antum sayaaduuna wa tuyuur si laga wariya ragga qaarkood qaar bay kuleeyihiin maarata adinku waxa weeyaan ugaarsayaasha ayaa anaguna shimbirihii la ugaarsanayana ta idin soo aruurino ayaa adinku maarata kala sanifanaysin oo kala soo bexbexaysa anaguna wansoo jimcinayna wa qaala ibnu khayr ibnu khayr wuxuu yihi fiiriskiisa fiirsadiisa raximah llahu tacaala fi fiqi hada xadiid xadiidkan fahmkiisa soo ka hadlaya xadiidka nabiga aleyhi salaatu wasalaam awr wa fiihi ay wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan bayaanu caddayn ana alfiqha fiqigu iyo fahmku huwa alistinbaadu waa la soo bixitaan iyo walidraaku gaaritaan fii macaani lkalaami hadalka macnihiisa oo la gaaro min ariiqi tafahum xagga fahm ahaan yani maarata dhuuxitaan iyo fiirsasho iyo fahm ahaan oo maarata hadalka lagula soo baxo weeyaan wa fii ibni tafaquha dhexdiisana waxaa ku jira wa fii ibni aw fii ibni xadiid ayaan leenahay xadiidka wuxuu wataa bayaanu wujuubi tafaquh inuu caddeeyo in maaratay la fahmo diinta iyo nusuusta la fahmo waajibnimadeeda cadaynteeda iyo walbaxu baaritaanka can macaani xadiii xadiiska macnihiisa la baaro iyo wa istikhraaju lmaknuuni iyo waxyaalaha ku qarsan oo lagala soo baxo min sirihi min siri lxadiid min siri ladila adilada asraartooda waxyaalaha u qarsoona min siri yani min masturaatihi waxyaalaha u qarsoon lagula soo baxo intaha kalaam mim xadiisku waxyaalaha kutusanayo ayay kamid tahay nacam xaafid ibn xajarna in badan buu maaragtay xadiista noocaas oo kale uu leeyahay naam wa walishaykayni labada sheekh waxaa usugnaaday shaykh islaam ibn taymiya ehm, raximah llahu tacaala iyo wa tilmiidi ardigiisa ibn qayim aljawziya raximahum llah fi dalik ay fi dalika alistinbaat min alnusuus nusuusta lagala soo baxo waxay leeyihiin alqidxu lmualla wala mualli mucalla inay alqidxu lmucalla ayay maarta yani madagta ugu weyn bay leeyihin ugu sareysa qidxu lmucalla alqidxu lmucalla waa eray la isticmaalo carabtu isticmaalaan waa maarata yeeg iska ugu sareeya markaad turka ciyaaraysiin midka waxaa jira mastar ah madax ah oo waxaa dhanka xoog badan soo sax maaha noocaasoo kaleba qidxu lmucallaga ayaa la dhihi jira carabta sihaan baa jira maaratay ama madagyaal siham oo lagu qamaaraa jirta marka kan yeega ah ugu sareeya ayaa la yihahdaa qidxu lmucalla waa qidx waa falaarta maarata midoo ku jirto sahamka laakin mucalla la yihahda midka u weyn weyaan waa kaabaha u weyn marka waa sidoo kale hadda turubka magacyarayaan midka maaratay madaxda ama yeega la yihahdo ama kundaha ugu xooga weyn magaciis maaa la ihahdaa marka kuwa kaleo dhan waa dilaa isagu markaa kaas baa carabta loo yaqaanaa eh, qadxu lmucallag waa saas weyaan marka ada wuxuu ka wadaa hadalka labadaa sheekhi masalada fahamka nusuusta lala fahmo oo lala soo baxo waxay wataan lumber one ah. waa lumber co weyaan booska ugu sareeya ayay leeyihiin istimbaadaadka iyo ihtimaamadka nusuusta lagala soo baxo maaratay mual waman nadara qofkii fiiriya oo ukurgala fi kutubi haadayn imaameyni labadatan imaam kutubtooda qofkii udhuux u fiirsada salaka bihi nadaru fahamka iyo araggu wuxuu gaarsiinayaa fiiha kutubtaasi ilى tafaquhi fahmitaanka ariiqa wado mustaqiiman ee toosa basaanta tilmaamayno kutubtooda dadka raaraaca habka u daliishanaya wuxuu ka uga dhalanaya inuu yeesho malakatu tafaqu xabka fiim fiqiga loola soo baxo awood inuu yeesho ya qofkan kutubta akriyo id ku mahad garanaysa saan sheegnay xaafid ibn xajar alcasqalaani oo kale lamid ah yani istimbaadaadka kuu rabo inuu la soo baxo masalada waa xadiiskan marka waxa weyaan boqolaal kasoo saaraya markaasuu kutusana waliba ariiqat listinbaad soo soo gurubsanaya ma garanaysa wahaluma jara imaam nawowi eh, maarata kutubtiisa waaweyn muslimka oo kale saxiix muslimka oo kale iyo eh, kitaabkiisa sharcumuhadabka oo kale iyo waa noocaas weyaan wuxuu samaynayaa istinbaad cajiib ah ay ma garanaysaa mar baa waxaan ku la yaabay isagoo la soo baxay xadiidkan oo nabiga markii la dheel eh, nabiga dheelmiya uu la kulman ibraahim calayh salaam laqiitu leyla alatii usriya biya ibrahima alayh salaam wa qaala ya muxamed iqra ummataka mini salaam xadiiska ayuu wuxuu yihi imaam nawowiba maartay adudka ad buu u markaasuu yihi lanaa sanadu mutasilu ilaa khaliil raxmaan ibrahim sanad xiriiro saxiixa ayaa nebi ibraahim maarata noo galay buu yii sababtoo ah hebel baa noo wariyey hebel baa noo wariyey nabigaa wariyey ibraahim buu ka wariyey marka waaan leenaha bur nanu sanad dhan adista sanad ku oran jireen ilaa sheekhiisi ilaa khaliil raxmaan marka waxaan leenaha buri sanad saxiixa ah ayaa wuxuu noo gaaray buu khaliil raxmaan ayaan leenaha bur ma garanaysaa nabiga ka wariyay caleyhi salaatu wasalaam ibrahim khaliil raxmaan marka istinbaadaad cajiiba ah weyaan lafataad marka qaarkood wuxuu leeyahay la yaab le maarta naam waa fahamka marka noocaas oo kale weyaan waman nadara fi kutubi haadayn imaameyni salaka bihi nadaru salaka wuu qaadsiinayaa bihi asaga annadaru arag fiiha kutubta iyo habkay u qoraan ila tafaquhi xagga fahmitaanka iyo lasoo bixitaanka ariiqan wado mustaqiiman toosan ayuu qaadsiinaya qofka gaarsiinaya wa min maliixi kalaami ibni taymiya ramat llahi raximah llah hadallada wanaagsan oo ibnu taymiya waxaa ka mid ah qowluhu hadalkiisa uu yihi fii majlisin golo maarata tafaqu fahm iyo mudaakara waxay lahaayeen maaratay masaaisha culimada waaweyn waa saas oo kale maarata soomaalida waxay ku magacawnaa majaalis tafaqu waxaan ku magacawnaa raacashada kitaabka raacdo xertu inta isu yimaadeen ama shuyuukhduna waxay leeyihin majaalis qaar ay lahaan jireen inta la isugu yimaada majaa'il baa la niqaashaya ah, hal masalaa laga hadlayaa waju istidlaalkeeda ciladeeda tacliilkeeda xagga lagala soo baxay naskeedaba masalaa laga hadlaya marka majaalis tafaquh baa la dhihi jira maata masaal laga niqaasho masaaji si qofka loogu tadribeeyo magaranaysa marka qof cilmil markuu qofku ahaado kala ula niqaashaa marka eh, sheikhu islam wuxuu leeya waxaan fadhiisanay majlis gola galaasoo loo guntay maarata tafaqur masaaisha eh, maarata baaritaankeeda fahamkeeda dhuxitaankeeda ayaan fadhiisanay ma garanaysaa eh, fi masl tafaqur markaasaa waxaan ira buu leeya amaa bacdu dibadeed faqad kunnaa waxaanu ahayn fii majlisin fii majlisi tafaquh fi diin gola aan fadhiisanay oo diinta fahamkeeda masale looga niqaashayo iyo wاnadri ufiirsashada iyo kuurgelitaanka fi madaarik اaxkaam axkaamta ujeedooyinkeeda aharciya almashrucati lajideey ama almashrucati la jideeyey maarata golaan marka ka hadlayna waxaan ufariisanay tafaqu fi اdiin iyo wاnadri fi madaarik اaxkaam almashruuca axkaamta la jideeyey maarata maqaasideeda taswiira min jihati taswiir yani anagoo markaa maslada rabaa in la sureeyo masle kasta aad doonaysid inaad Eh, gaartid yoolkeeda ama asalkeeda gaartid laabudda min takyiif اmasala marka hore horta waa inaad suuradaysaa maslada maslada haddaysan maskaxda ku suuradaysnayn waxba weyn kama gaari karaysa waa inaad sawirtaa horta suurad masawir masawir ina ka qaada musawirka caadiga maaha musawir maskaxeed waa ina ka qaada kuwa sawiranta horta marka taswiir masala la yihahda ama takyiif masala sa yihahda maarta masalada horta qaabay waxaa sheegtaa saan iyo saan iyo saan leedahay sida misal udhisan tahay markaa kabacdi baad xukumi kartaa ama aad fahmi kartaa meesha u socoto laakiin masalan kuu suuradaysnayn marka hore maarta waa inaad maarta masala aad dhexgeli karto maaha marka min ay masaaisha markay niqaashayeen oo madaaligta in doonay gaaraan waxay ka fiirinayeen min xayu taswiir masala masala ina suuradaysa horta taswiiran iyo wa taqriiran ay taxriiran masaaisha ay maarata ay taxriiriyaan iyo wa tasiiran maslada asalaynteeda asalkeeda ay dhigaan maarta min jihati tasiil qaacidooyinkeeda iyo wa tafsiilan kala saaritaankeeda fa waqaca alkalaamu hadalku wuxuu ku dhacay fii kada yani mujara fi fii xukmi lmaniyi alinsaani ahuwa aahirun am najisun bay ahayd meeshaas maarta jaray xukunka manida bini aadamku ma nijaasa mase waa maslada ka niqaashayna ma garanaysa markaasaan masladaasaan ka hadalna masel oo kale iyo axkaam lamidoo badan soo aroorinayay marka uga hadlay dib ula laaban kartaa lambarkan marka saas baan uga niqaashnayo fawaqaca alkalaamu hadalku wuxuu ku dhacay fi kada fi xukmi maslati kada wakada masl hebel maslad faaqulu markaas waxaan ohanaya laa xawla walaa quwata ila billah wahada mabniyun kan wuxuu ku dhisan yahay calaa aslin asal wa faslayni laba fasal yani maslada marna asal baa loo celinayaa asalkaas baa laga farcinaya maarta ah, asalku waa masalada maataada asaaskeedi fasleynkuna waa furuucdi eh, fusuul baa ka dhalanaysa asalka marka hore asalka la dhiga qaacidada kabacdi baa maarta masaa ayaa loo imaanaya ma garanaysa naam masalada eh, manadu asalkeedu waxa weeyaan maalan waxa weeyaan waa wax maarata daahir ah ayay ka timid waa waxaa la cunaa qofka uu cunay raashinka uu cunaa asalkeedu waxuu ka yimid waxyaal xalaal ah oo koonka ilahi noogu diyaariya subxana wa tacaala marka uu ka yimaaday masalada waa la kaxaynaya marka masl insaanka ilahi wuxu ui walaqad karamnaa bani aadama marka hadday manidiisu nijaasay ahaan lahayd waxa weeyaan asalkiisuna maarata hadday maala manidu ay ay nijaas ahaan lahayd bini aadamkiina ilaahay karaameeyey kama dhasheen in maarata bini aadamkiina mukarama ah. asalkiisu nijaasaya ah ma garanaysa almuhim maslada waa masalo uu niqaashayo habka loo niqaashayo uu rabo inuu inuuna dareensiiyo mualifku raxmatullaahi caleyhi culimadu maarka si usuusha ugu dhisayaan masaa-isha cilmiga markay ay niqaashayaan nacam waayahay fa aqulu marka waxaan oranayna ila xawla qad hada mabniyun kan wuxuu ku dhisan yahay calaa asli asl mabniyun calaa ana jamiica alacyaani alطahaara alaslu fi jamiici alacyaan ahaara ila maa warada can sharci cala anahu najis oo kale maala asalka cayaanto dhammaantoodu waa daahir weeyaan ilaa wixii sharcigu maarta ka soo arooray mooyaan oo kale maalan waa asal asalka lagu dhiso kale kamid taha iyo waa faslayn laba farac ayaan ku dhisayn saasaa marka masaaisha loo niqaashay masaaisha istimbaadaadka lala soo bixi masalad fiqi waclam waxaad ogaataa aalibاlcilmi o arshadaka allahu allaha ku hanuuniye ana bayna yaday tafaquh tafaquhga iyo fahamka hortiisa waxaa ahaaday atafakuru fikritaan baa ka horeeya atafakuru awala waa inaad fakertid weyaan tafkiirkaasa waxaa kaaga dhalanaya istimbaadaad istimbaadaadkaas kaaga dhashana waa tafa waa fahamkii weeyaan markaasuu kuleeyahay ina bayna yaday bayna yaday tafaquhu tafaquha waxaa ka horeeya fahamka waxaa ka horeeya atafakur fikritaan fain allaha subaana wataala fain allaha ilahi subxaana wataala saray dacaa wuxuu ugu yeeray bicibaadihi dacaa cibaadahu addoommadiisa wuxuu ugu yeeray fii ayri maa aayatin aayad wax ka badan fii ayri maa aayatin aayad waxaan ahayn yani wax aayad ka badan ayaa ilahay wuxuu ugu yeeray addoommadiisa oo min kitaabi aayaddaasoo kitaabka ilahay ka mid ila taxaruki dhadhaqaaqitaanka biijaalati nadari fiirada iyo ufiirsashada maarata dhalaqaagitaankeeda nadarkaaso alcamiiqi ee fog fi tafakuri xagga fikritaanka in lagu dhadhaqaajiyo fii malakuuti samaawaati walard malakuutka makhluuqaadka samooyinka dhexdiisa iyo arada dhexdeedu ahaaday inaan maarata ku fikirno maskaxdanada dhaqaajino ayuu ilaahayna amray subxaana wa tacaala wa ilaa an yumcina sidoo kale ilah wuxuu amray subxana taala fara badan wa ilaa an yumcina inuu qofku maarata ku fogeeyo wa an yumcina almaru baan lahay qofku inuu ku fogeeyo annadara arkitaanka fii nafsihi naftiisa inuu kuurgalo naftiisa si fiican ugu fiirsado iyo wamaa xawlahu wixii gaararkiisa aaday maxaa intaaso dhammaanta loo jeedaa waa fatxan furitaan la furo liajli fatx in la furo qofka la furo lilquwa alcaqliya quwo awoodiisa caqliga ah calaa misracayhaa labadeeda qalba labadeeda albaab misracaynka waxa marka waxaa laga rabaa maskaxdaada fekerkeeda in albaabada laga furo ayaa la doonaya amaad maskada maashid yan nuftiga maskadaada ka shaqaysid saad maaratay ufahamtid waxyaala dhici karaysa ilaa misraciha waxataa yasira ilaa uu ka gaarayo qofku ilaa taqwiyati aliimaani iimaanka xoojintiisa iyo wa tacmiiqi alaxkaam axkaamta fogeynteed ku fogaado axkaamta sharciga iyo walintisaar alcilmiy gargaarsiga cilmiga ah kadalika sidaas ayaa yubayinu llahu alla cadaynayaa lakum adinka aayaatihi aayaadkiisa alla idinkugu cadaynaya lacalakum waxaad mudantihiin tacaqiluun inaaliatiin waa caqli laabud awalan tacaqub ah, qofka caqli ah, aayaadka ilahay fahma caqliga ma garanaysaa qul waxaa tiraa hal yastawi acmaa midka dhahala maasiman yihiin walbasir midku arka hadda araggan caadiga dha caadiga looma jeeda aragga dheer ba loo jeeda qofka araggiis fogyahay meel fua ka arka iyo qofka dhahda miyay siman yihiin waa ma sidna afalaa tatafakaruuna miyaadan fikraynin almutafakiru huwa albaasir qofka wax arkaahi waa qofka fikra weya qur-aan wuxuu leya war miyaana fikrayn ina fikro weya alcaqlu altacaqul watafakur caqli iyo fikritaan marka mualif wuxuu ilah nagu burinaya ina fi dalika qom yacqiluuna qom yatafakaruuna liqowmin yasmacuuna ma garanaysaa aayado badan baana amray unduruu ma fi samaawaati walardi wamaa tugni laayaat wanudur cirka waxa ku jira fiiriya dhulka waxa ku jira fiiriya qul siiruu fi lardi fanduruu factabiruu ya ulil absaar waxyaala dhammaanta waxaa loogu talagalaya in la barbaariyo qofka caqligiis maarata inuu fikiro o waxyaalaha maarata caqli u yeesho fiican ma garanaysaa waayahay dacaa cibaadahu wuxuu ugu yeeray ilah fi fii gayri ma aayatin min kitaabihi ila ataxaruki dhadhaqaaq biijaalati nadari waa maxay ijaalat nadar waa maxay biijaalati nadar ijaala ya ijaala asa fogan ma aha mataqaana jawlaad tabliiqa jawlay aadama masha waa maxay ijaala huwa dawraan ha jalawaad wa khalawaad yajuuluun jaala yajuulu waa wareegtay weyaan marka waxaa rabaa maskaxdaada inaad ku wareejitid qoonka ah, nadarka inaad warwareejid agga ujeedid agga ujeedisid shayga markaa rabtid inaad maaratay si u daraaseydo xagga waa ka fiirisid xagga waa ka fiirisid xagga waa inaad ka fiirisid ragga fuqahada caanku ah masaaisha dhinac walba inagu yimaadeen xaggu kasoo xirin xaggu kasoo xirin xaggu kasoo xirin marka daba meel isuu keenaya dhinac walba ka fiirinaya maarata haddaad saan tiraan saan baa ka dhalan haddaad saan tiraan saan baa ka dhalan haddaad saan tiraan saanaa ka dhalan markaas waxaa rabaa masalada maarata inuu dhinac walbaba kasoo qaabeeyo ayuu garanaysaa marka jaala yajuulu jawalaanku waa wareegto weeyaan ah. marka waa eh, ataxaruku biijaalati nadari nadarka ayaa fikriga ah, ah nadar huwa tafakur fikraduu la warwareejiyo nadarkii alcamiiqi fognaay fogaay fi fikritaan dhexdiisa iyo fahamkii oo xaggee baa lagu warwareejinaya fi malakuuti samaawaati walard yani makhluuqaadka samooyinka arda waxaa kamid a qowluhu caza wajal unduruu maada fi samaawaati walard ayaa kamid a maarta inaan qof ufiirsado samooyinka dhulka